ismaani waa laba isim labada isimoo limaa shay u sugnaaday wadica loo dejiyay limutakalimin qof hadlaa qof asagu hadlaa inay tusaana loo dejiy ka ana oo kale weeye waxaa loo dejiyey qof mutakalimo asagu hadlaa ama mudakaraada o muanafa ahaado aw mukhaadabin ama mid lala hadlaa inay tusaana loo dejiyey wadaalika mihaalkii ka anta adiga oo kale weeye aw ghaa'ibin ama mid maqan mid maqan mid maqan marka waxaa loola jeedaa maa laysa mutakaliman walaa mukhaadaban waa haa'ib haddaad maqasho macnaheeda maaha goobta ma joogo macnaheedu ma ahan goobta waa ka maqan yahy macnaheedu wuxuu yahay kan hadlaya maahan kan lala hadlayo hadalka loo hayana maaha bis intaas intaa inuu fadhiyaa dhici markaas aan ku leeyahay huwa facala kada wa kada ah, kan hadlaya maxaa leedaha mutakalim kan lala hadlayana mukhaaab wixii ka soo haray waa qaa'id marka inuu goobtaba dhinac ka joogaa dhici karta laakiin aan hadalka isaga loo hayn marka kan hadlaya iyo kan lala hadlaya wixii ka soo haray waxaa la isku yidhaahdaa aab marka haaibka sidaas inaad ufahanto wey wadalika tusaalihiisiina ka huwa oo kale wey huwa oo kale wey huwa marka asmaada iyaga daahirkaa dhammaantood waxaa loo dejiyaa la yidhi haaib dhammaantood waana dhici kartaa mutakallim inuu isticmaalo maalan qof zayd la yidhaah wuxuu leeyahay zaydun qaa'im saa iska warrama qof zayd la yidhaha inaad u dhawaahdaa dhici karto tira yaa zayd waa qofka aada la hadlaydo laakiin waxaa tira asmaa daahira maxaa loo dejiyey lilqaa'ibi saasaa loo dejiyey damiir iyo mudman marka waa isku mid macnahooduna waxaa loo dejiyey inay tusaan qof hadlaa sida ana qof lala hadlaa sida anta iyo qof maqan sida huwe oo kale wey meeshaas marka sharax aan laga boodi karin aa ku jira oo sharaxa dhammaan in la akriyo aan ku qasbannahay waxaad fiiridaan uma damiiru اlgaa'ibi ima an yakuuna marjicuhu macluuma naxwu inaa anzalnaahu aayaddaas qur-aan fiiri waa inaad aragtaa inaa anzalnaahu wاlqamara qadarnaahu aayaadkaas meesha uga hadlaya inaad aragto wey kawaakibku macnaha laga gudbi karin wey macno aan laga gudbi karin waa in markaa si toosa ah loo akriyo uma damiiru lgaa'ib sharxan ka akrayna ogaada damiirka haa'ibkaa wuxuu u baahan yahay marjic meel uu u laabto damiirka waxaa laga rabaa meel uu u laabana in la fahmo daad adugu wax akraydana waa inaad caddayda meesha u laabana damiir kasta oo haa'iba marjicuu leeyay meel uu u laabto fiiri marka uma damiiru aa'ib damiirka haa'ibkaa imaa an yakuuna inuu noqdo marjicu meeshuu laabanaa macluuman mid la yaqaan waa la yska yaqaan ah, naxw inaa anzalnaahu fii laylat اlqadri inaa anzalnaahudaas waxaa la fahmaya waxa la soo dejiye oo nabiga lagu soo dejiye waa qur-aanka marka qur-aanku iskaga laabana shay macluumoo la yaqaan u laabana ayil qur'aana u geeli ay qur'aana oo mutaqadiman lafdan wa rutbatan wuxuu kale u laabtaa damiirka qaa'ibka ah shay ka horeeya dhawaaq ahaan uga horeeya lafdan waa dhawaaqa darajo ahaanna uga horeeya kalimaadku darajaad ay kala leeyihin mubtadaha iyo khabarka rudbada koobaad waxaa iskale mubtadaha khabarkuna rudbada labaad faacilka iyo mafcuulka rudbada koobaad waxaa iskale faacilka mafcuulkuna rudbada labaad rudbada koobaad macnaha waa horaynta faacil iyo mafcuuliyaa la rabaa inay hormaraan asalka aacil marka faacil iyo mafcuul rudbada awalka waxaa iskale faacilka rudbada dambe uu leeyahay mafcuulka mubtadiya khabar yaa rudbada koobaad leh mubtada rudbada labaad uu leeyahay khabar marka taan koobaad waa inuu u laabto lafdi ka horeeya damiirku oo dhawaaq ahaan uga horeeyo daraj ahaanna uga horeeyo walqamara bayxi qadarnaahu waa qadarno waa jaangoyn u yahay alqamaradan waa mafcuul ficil maxduufaa nasbina qadarnaa waan qadarnay alqamara qadarnaahu wey marka alqamaradaas u laabana damirka qadarnaahu damiirka ku jira qabarka u laabana dhawaaq ahaan qabarka waa u horeeya rudb ahaanna waa u horeeya ficilkan ka horeeyaa nasbinaya hadde oo mutaqadiman lafdan laa rudbatan wuxuu kaloo u laabtaa damiirku shay ka horeeya dhawaaq ahaan laakiin darajahaan dambeeya ah, dhawaaq ahaan waa horeeya laakiin darajahaan gadaalu leeya damiirka meel ka dambayduu leeya naxwo waid ibtalaa wadkur sheeg id waqti ibtalaa uu imtixaanay ibraahiima ibraahim rabbuhu ibraahim rabbigiis uu imtixaanay rabbuhu damiirka ku jira ibraahim u laabana marka fiiri ibraahim waa mafcuul bih rabbudana oo damiirku la xidhiidhaana waa faacilkii marka ibraahim xagga dhawaaqa hadda waa horeeya laakiin xagga rudbada waa dambeeya oo rabbi waa ka dambeeya ila waa mafcuuli marka hadda rabbuhu damiirka ku jira wuxuu laabanaa wax ka horeeya xagga lafdiga laakiin rudbada uga dambeeya fa ibraahim aladii ibraahimka yarjicu uu u laabana ilayhi ibraahimka adamiiru damiirka almajruuru la jiray ilaa rabu waa mudaaf haadu waa mudaaf ilayh waa jaran yahay damiirku damiirka la jaray ibraahimka uu u laabana wa in taqadama haba hormaro lafdan xagga dhawaaqa fa huwa ibraahimku mutaakhirun waa mid dambeeya rutbatan xagga darajada liannahu ibraahimku mafcuulun weeye wa rutbatu lmafcuuli mafcuulka darajadiisuna ataakhiir waa dibdhigid oo faacilka laga dib dhigo aw mutaqadiman mid horeeyuu laabanaa rudbatan xagga darajada laa lafan xagga dhawaaq aan dambayn ah, ah, xagga dhawaaq aan horrayne wuxuu kaloo damirku laaban karaa shay daraj u horeeyo laakiin dhawaaq ahaan u dambeeyo aw mutaqadiman mid horeeyuu laabanaa rudbatan xagga darajada la lafan xagga dhawaaq aan horeyn naxwu fa awjasa wuxuu dareemay nabi nabi ibraahim faawjasa wuxuu dareemay may waxaad tidhaahdaa صaxiix wey muusa dhe muusa faawjasa wuxuu dareemay dhe muusa nabi muuse fii nafsii nafsadiisa dhexdiisa wuxuu nabi muuse ka dareemay khiifatan cabsi faawjasa wuxuu dareemay awjasa faacilkeedu waa muusa muusaadaas dambaydaa faacilkiiya faawjasa muusa nabi muuse wuxuu dareemay fii nafsi nafsadiisa dhexdeeda nafsihii damiirka ku jira muusaada u celi muusa marka xagga dhawaaqa waa ka dambeeya damiirka laakiin xagga darajada waa ka horeeya sababtaa muusa waa faacil awjasada inuu uu ku xiga xagga darajada marka muusa dhawaaq ahaan waa ka dambeeya damiirka laakiin muxuu fii nafsi nafsadiisa dhexdeeda muusaa nabi muuse khiifatan cabsi fa muusaa muuse alladii muusaa yarjicu uu laabanaya ilayhi xaggiisa addamiiru damiirka fii nafsii ku sugan mutaaqirun muuse waa ka dambeeyaa canhu damiirka lafdan xagga dhawaaqa mutaqadimun waana ka horeeyaa calayhi damiirka rutbatan xagga darajada waa uga horeeya maxaa yeelay liannahu muuse faacilun waa faacilkii awjasa wa rutbatu faacili faacil darajadiisna ataqdiimu waa hormarin aw mutaakiran lafdan wa rutbatan waxaa dhici karta in u laabto damiirku wax ka dambeeya lafdan wa rutbatan wa huwa sittatu anwaac waa lixna marka qaacida halkaasay ka dhigaan xawoladu waxay yidhaahdaan awdu damiiri calaa mutaakirin lafdan wa rutbatan laa yajuuzu ilaa fii sittati masaa'ila ala yidhahda in damiir u laabto wax ka dambeeya oo dhawaaqana uga dambeeya rudbada iyo derajadana uga dambeeya ma banaana ilaa lix maahan qaacidadu waxaad leedaha waxay tahay cawdu damiiri calaa mutaakhirin lafdan wa rudbatan laa yajuuzu ilaa fii sitati masaa'ila ah, in damiirku u laabto wax ka dambeeya xagga rudbada uga dambeeya dhawaaqana uga dambeeya ma banaana ilaa lix masale maahan lixdii hadda kuu sheega isagu weligaa meel kastood tagto lixdaas waxaana lama ogola alwalu kan ugu horeeya maa kii weeye waqacad ay dhacday fiihi maaga dhexdiisa maa kalaam weeye waqacad ay dhacday fiihi kalaamka dhexdiisa aljumlatu jumladii mufasiratan xaalay tahay midii fasira midii fasirayda lidamiiri shani damiiru shani weligiis wuxuu u laabtaa wax ka dambeeya lafdan warudbata sababtoo ah asaga jumla fasirtay jumladaasuna u laabanay qul huwa allahu axad qul hu huwa huwadaas waa mubtade waana damiiru shaani markuu laabanaa jumlada ka dambayd ah allahu axad allahu axad u laabana huwada waa mubtade jumladaana kabara allahu axad jumladaasa kabar u ah iyaduna laabana marka damiiru shaaniga waxaa fasiraa jumlada ka dambayda marka waana abr mubtad huwadu waa abr waaana waa huwadu waa mubtade jumladuna waa waa abr mubtade iyo abr yaa darajada ku horeeya marka damiirkan damiirushaniga asaga horeeya xaggii darajada xaggii lafdigana asaga horeeya yuu u laabanaa jumladanoo ka dambayda xagga rudbada oo abr xagga dhawaaqana uga dambayda huwadan waxay u laabaneen allahu aad allahu axad dhawaaq ahaan waa uga dambayda ah, rudba ahaanna waa abr abarkuna mubtada waa ka dambay marka midda koobaad waa kaas wey alwan kan ugu horeeya maa kalaam waaye waqacday dhacday fiihi maaga dhexdiisa aljumlatu jumladii mufasiratan xaalo ay tahay jumladu mid fasirayda lidamiir shaani naxw quldhe nabiga subano huwa arinka allaahu axad alle waa mid wey dhan oo dadka loogu yeeraya waa inay gartaan allahu waa mid ah, allahu waa mid daatadiisu waa afcaashiisa asagaa la kaliya ah, cid labaadoo afcaashuu sameeyoo kale samayn kartaa ma jirto sifaadiisa asagaa la kaliya ah, cid sifaadda alla ah leeyahay mid lamidu ma jirto cibaadada asagaa la kali a axad kaloo mudan in la caabudaa ma jiro arrinkoo dhan ma rabtaa inaad fahamtaan arrinku waa mid alle waa mid wey arrintoo arrintoo dhan waxay ku khulaasaysan tahay war alle waa mid taas waa mid aani ka labaad maa shay wey waaca maa kalaam wey waqaca u dhacay fii kalaamka dhexdiisa almufradu khabaran xaala uu khabar yahay mufradku lidamiiri damiirku khabaru yahay mufasiran xaal yahay mid fasira lahu damiirka damiirku waa mubtadi mufrad ka dambeeyo khabar u ah aa fasiray ah. damiiraa mubtada noqonaa marjiciisa iyo waxa u laabanana waa khabarka laftirkiisa waana ka dambeeya marka dhawaaq ahaan waa uga dambeeya rutb ahaanna waa uga dambeeya waa qabar ah, mufrada qabar noqona mufradkaas qabarka asagaa fasira mubtada mubtadihiya damiir ah, mubtadihiya damiira marka damiirkaas wuxuu laabana wax ka dambeeya xagga dhawaaqiya darajadaba naxw in hiya nolol ma ahaanin dhe hiyadan waxay u laabanaya xayaatu xayaatu ah, dhawaaq ahaan waa uga dambayda rutb ahaanna waa uga dambayda waa qabarka ila hiyadu waa mubtade hiyadu waa mubtade in hiya nololu ma ahaanin ilaa xayaatunaa nolosheenaan addunya dhow maahan ay yidhaahdeen gaala gaaladiya tiroo bacfiga diidaneed ey mal xayaatu nolol ma ahaanin ilaa xayaatunaa nolosheenna addunya dhow maahani ahaali nuuca marka hadda hiya balkay u laabata xayaatu xayaatu dhawaaq waa u dambaydaa rutb waa u dambaydaa waa khabar ahaalikan sadexeeya maakii way waqaca dhacay almufradu mufrad fiihi kalaamka dhexdiisa tamyiisan mumayisan xaalu fasira lidamiiri damiirka almarfuuci ee la rafciyey waxa weeye faacilka nicma iyo bisa afcaasha loo dejiyey ammaanta inay tusaan ama ceebaynta inay tusaan afcaashaas faacilkoodu marka uu damiir noqdo wax ka dambeeya lafdan wa rudbatun u laabta oo ah tamyiiska tamyiiska nicmo iyo basiro aacil nicmo iyo iyo bisa tmyiizka aacilkooda fasira tmyiizkaas waa ka dambeeya aacilkuna tmyiizkaas u laabana marka rub waa u dambeeya oo hadde aacil iyo iyo tmyiiz tmyiizku wuxuu kamid yahay mansuubaad mansuubaadunaaba ka dambeeya mafuucad ah. marka rub waa u dambeeya dhawaaq waa u dambeeya marka nicma iyo bisa iyo afcaasha la macnaha oo loo dejiyey damiga amase madxiga afcaasha loo dejiyey afcaashaas faacilkoodu tamiisku laabana markuu damiir yahay wey mar walba maa waa markuu damiir yahay tamiisku u laabana tamiiskuna waa ka dambeeya lafdan wa rudbatan kii saddexaad wey maakii way waqaca u dhacay almufradu fiihi kalaamka dhexdiisa tamyiisan mumayisan mufradku xaalu yahay mid fasira lidamiiri damiir almarfuuci la goday wadalika tusaale naxwu nicma wabisa wey naxw bisa huwa badla baas lahaaday dhe bisabaan faacilkeedu waa damiir oo huwa ah halkuu laabana bedelan ayadaada fasire bedelantaabaa kuu fasire marka waxaad tidhahdaa bisa huwa bedela baas lahaaday lidaalimiina daalimiintuu baas lahaaday bedelan min jihati bedel xagga bedelahaanuna u baas lahaa marka bedelantu u laabana darajahaan waa u dambayda maxaa waa tamiis bedelan tamiisku mansuubaad buu ka mid yahay asmaada mansuubaadana rubada waa ka dambeeya asmaada marfuucaadda ila faacil wey bisa faacilkeeda ah, damiirka ku asran waa faacil rudbaanoo dhawaaqahaana u dambeeya marka bisa huwa bedela baas lahaaday lidaalimiina daalimiintu u baas lahaaday bedelan min jihati bedel xagga bedel ahaan wa huwa maala xumaaday dhe faacilka ku asuran oo damiirka huwa ah u celi tamiiska oo maalan kaasaa kuu fasira u celi lafd ahaan waa uga dambeeya daraj ahaanna waa uga dambeeya wasaaa huwa ml iyo tusaala xumaaday maala min jihati maal xagga tusaale ahaanu u xumaaday almaqsuusu bidami ceebaynta iyo dhaleecaynta waxaa lagu gaaryeelaa alqowm waa qomka alqowmda khabar ka dhig mubtada usoo qadaro almaqsuusu bidami ceebaynta ama dhaleecaynta kan lagu gaar yeelaa alqowmu wey wa kaburad hiya kelima xumaatay waxaa tidha kaburad hiya kelima weynaatay wa kaburad way weynaatay hiya kelimu hadda fiiri faacilka kabura waxaad u celinaya kelimatan baan ka dambayd oo tamyiiska lafdan wa rudbatan waa uga dambayda kaburad hiya kelima weynaatay kelimatan min jihatin kelima xagga kelimahaanay u weyntay darufa huwa nin ayaa dhug lahaaday waa caqli caqli iyo maskaxuu leeyahay wey darufa wa darufa huwa rajul darufa faacilkeedu waa damiir wuxuu u laabanaya rajulunta ka dambeya lafdan wa rutbatan waa uga dambeya wa darufa huwa nin baa dhug lahaaday ama caqli lahaaday rajulan min jihati rajul xagga ninnimada almaqsuusu bilmadxi ammaanta midka lagu gaar yeelayaa zaydun kamaa fi lmuqni sida muqniga ku sugan muqni haddaad maqasho naxwada la joogo waa muqnigii ibnu hishaam waxaa la idhahdaa muqnu labiib can kutubi alacaariib kitaabka qofka caqligale uga uga filan kutubta wax icraabka maadan kitaabkaas aada u baran ama cilmiga ku yaalla aadan baran tafsiir marka la akriya waxaa leedahay kitaab qur-aanka icraaba ii raadi xadiis haddii la akri tago waxaa leedahay xadiiska xoogaa kitaab icraabaayan qabil iskuma filnid adugu laakiin maalinkaad kitaabkaas barato adaa la raba adaa mucriba ah. marka kitaabkan uma baahni tafsiirka musxafka haddaad soo qato adaa eraaban ah, bukhaari haddaa xadiis soo qato adaa eraaba fiqiga minhaajda soo qato adaa eraaba adigiyaa mucriba isagana waxaa la ihahdaa muqnu ladii baa la ihahda qof xoogaa hadduusan caqli badnayn naxwada ma la fahamsiin karo laakiin qofka ladiibka caqliga badan kitaabka ka deeqa can kutubi acaariib kutubta wax eraaba kulli wa sidaa kaa deeqa ah ibnu hishaam waatii markii la yidhi ilaahay naxwada sidaan kuugu furay maa qur-aanka icraabta oo kitaab tafsiira ah, oo qur-aanka afar iyo tobanka boqolka icraabaya maa samayd ah, markaasuu yidhi muqnu labiibaan qoray hayd quraan iraab muqnu labiib kitaab looguba talagalay inuu kutub qof walba ka deeqo kutubta icraab oo qof walba asagu muxrif noqdo kii wax icraabayey kaasaanba qoray ah, kaasaa ku filan dadka marka kaas wey wuxuu kuu sheegay waraabic mid ka afreeya eh, xaashiyatu dusuuqi hadday la socotana maasha allah wey ah, muqnu labiib mujarada kaliyaha gadane waa midka xaashiyatu dusuuqi la socoto inaad soo gadato waay waraabicu kii afreeyey maa kii weeye waqaca u dhacay fii dhexdiisa almufradu tamyiisan xaalu tamyiis yahay mufradkaasu lidamiiri damiirku tamyiis u yahay damiirka almajruuri lagu jara biruba kan afraad wuxuu yahay ruba sideeda ruba waxay jirtaa ism daahira oo nakira ah ruba maxay jirtaa ism daahir oo nakira ah damiir ma jirto ruba sida qaalibka ism oo macrifana ma jirto laakiin waxaa la arkay si naadir oo yar damiir ayadoo jirayda oo ah damiir haa'iba huwa ah, hu oo kale rubahu aad leeda marka damiirkaas oo rubadu jaraydo waxaa fasira tamiis ka dambeeya oo uu laabta marka lafdan rubata waa uga dambeeya ruba oo damiir jirtay haddaad aragto damiirku mid kale noqon maayo rubagu kaasuu noqona hudaas meeshay u laabayda waa ka dambeeya lafdan waa ruba meeshaad ku aragto maba badno meelo badan ku arki maydi naxw rubahu nin badanaa ah dhe ah, rubahu halkaadu celine rajulan ta ka dambayda meel kale looma celsho waa lixdii mid ka mida ah rubahu nin badana saasaa leedahay rajula min min jihati rajul xagga ragga wاlkhaamis maa ki w maa kalaam weeye waqaca u dhacay fiihi kalaamka dhexdiisa almufradu mufrad mufradko almutanaasa fiihi lagu doodaa macmuulan xaale uu yahay mufradkaasu mid lagu camal falay lilcaamil caamilkii ahaani oo labeeyey wa ucmila alwalu kii horena waxaa lagu camal siiyey awlkii almuxtaaji u baanaa ilaa marfuucin fii damiirihi mufridkaas damiir usoo laabana damiirkaasu alcaaid usoo laabana alayhi mufrid waxaa jira baab laydha baabutanaazuc insha allahu kitaabkan aakirkiisa noogu imaanay laba caamil a iska daba imaanen marka hal isimaana meesha yaalla labadooda mid kastaa wuxuu le aniga halaysiiyo maalan laba ficila iska daba imaane hal isimaa ka dambeey ficilun baa wuxuu le faacilan ka dhigana halaysiiyo soo ma jeedi tanaasucalana waa ku doodaya hadda fiiri misaalka ku siiyey muxuu ku yidhi naxwo qaamaa wa qacadda hadda alifha ku taagin qacadda qacadda aliha ku haddii lagu arko waa ceeb qacadda a la rabaa qaamaa wa qacadda akhawaaka waa saas fiiri marka qaamaa alifta intaan la gelin muxuu ahaa qaama qacadda akhawaaka qaama faacilu raba qacadana faacilu raba qaama waa istaagay faacilu raba ciddii istaagtaa la raba qacadda waa waa fadhiistay faacilu raba meeshiina maxaa yaalla akhawaaka qaamadu waa doode waxay leedahay alxaqu liman sabaqa anaa soo horreeyey ha labadeenna haddaan isku haysanno anaa soo horreeyey aniga halaysiiyo faacilan ka dhigtay akhawaaka qacaddana wuxuu leeya dhari ninkii u dhowaa lafaa kala bax ha anaagta ka fadhiya anaana faacil u baahan soo ma jeedin anaa agta ka fadhiya anaa qaadanaya labadood markay saas iskugu qabsadeen a waxaa la yidhi haye bal midka dambe midkan u dhow agta ka fadhiya oo qacadaa hala sii akhawaaq faacila ka dhigta kii kalena ficil faacil la-aan yeeli mayee damiir u laaban akhawaaka ha lagu camal siiyo damiir akhawaaka u laabana hala siiyo isaga markaasaa waxa la idhaha qaamaa labadii walaal waa istaageen waqacadda waxaa fadhiisteen akhawaaka labadaadii walaal fiiri qaamaa alifta ku jirta halkay u laabane akhawaaka dhawaaq ahaan waa uga dambayna derajaanna waa uga dambayna maxaa yeele labada ficil waa isku cadfanta macduufka iyo macduuf alegaya derajada ku dambeeya macduufkaa dambeeya marka akhawaakada jumlada dambada macduufka ay ka mid marka waxaa la leeyahay mid ka hore labada ficil hala siiyo damiir damiirkaasuna hawlaas isimka laisku haystay oo akhawaaka ahaa marka waxaa leedahay amaa labadii walaa labadaadii walaal waa istaageen waqacadda waxaa fadhiisteen akhawaaka labadaadii walaal waqacadda dhahda alifay iskaga taageen marka aliftaas qaamaha halkay u laabatay akhawaaka oo uga damayda lafdan wa rutbatan kii lixaad waa saadis maa kii weeye waqaca uu dhacay fiihi kalaamka dhexdiisa maa kalaam weeye waqaca uu dhacay fiihi kalaamka dhexdiisa almufradu bdlan xaal ya mid bedelka a ah min adamiiri damiir almufasiri fasira bihi mufrad ah, mufradaa dhacay asagoo laga bedelayo mufradkaas damiir damiirkaasoo almufasari dheh ism mafcuul ka dheh damiirkaasoo almufasari lagu fasiray bihi mufradka damiiraa dhacay waxaa ka daba dhacay ism mufrada eh, oo laga bedelayo damiirka damiirkan isaga fasira oo caddayna marka bedel iyo mubdelu minhu damiirkiiyaa mubdelu minhu ah isimka mufradkaana waa bedel yaa derajada ku horeeya mubdelu minhuga horeeya dhawaaqana yaa ku horeeya mubdelu minhuga waxaatana fiiri hiya hiya halkaan u celinaa alcarabu wey ah, carabtu taquulu waxay leedahay maasha ad waxay taquulu waxay leedahay maasha ad waxay ir marka hiyada waa mubtade alcarabu waa bedel marka hiyadu waa bedel waxaa rabaa alcarabu waa bedel hiyadu waa mudlmi marka darajahaan alcarabu yaa dambayda oo hiyadaa horayda dhawaaq ahaanna hiyadaa horayda marka hiyadaas waa damiir u laabanaa wax ka dambeeya xagga dhawaaqa darajahaanna uga dambeeya ilaa waa bedel hiyaduna waa mudlmihgu marka waa hiya carabti alcarabu carabtii ka bedelo taqulu waxay leedaha maashaad waxay marka intaas qaacidadii heed uu aad u sharaxay qaacidadii la dhihi jiray awdu damiiri calaa mutaahirin lafdan wa rutbatan laa yajuusu ilaa fii sittati masaa'ila sidaas ka soco matniga aad marka wayanqasimu waa qaybsamaa huwa damiirkii ilaa mustatirin mid asturan fii caamili ku dhex asturan mid caamilkiisa ku dhex asturan iyo wabaarisin mid muuqda laba u qaybsamaa damiirku mid asturan iyo mid muuqda labadaas u qaybsama mid caamilkiisa ku dhex qarsoon iyo mid muuqda labadaas u qaybsama wayanqasimu waa qaybsama huwa damiirka ilaa mustatirin mid asturan oo fii caamili ku asturan iyo wabaarisin mid muuqda marka koobaad labadaasa loo qaybina falmustatiru midka asturan damiir mustatiraxaa la yidhaah faa'iidadiis waa falmustatiru midka mustatirkaa maa damiir weeye laysa lahu uusan u sugnaan suuratun muuqaalki lafdi xagga dhawaaqa dhawaaq lgu lafdi lagu dhawaaqo ma leh midka mustatirkaa sidiisaba damiirka mustatirkaa carabu uma dejin lafdi lagu dhawaaqo haddaan ku idhaha qum qum ficlu amrin mabniyun calaa sukun la maal min maxaa ku asuran faacilkii soo maaha aacilka marka dadka marka la bara waa la waaacil damiir mstatir wujuba taqdiiruhu anta taqdiiruhu macnaheeda maaha damiirkii lafdiisiyaa la keena maaha isagu dhawaaqba male qum ficilkaasa lagu dhawaaqa faacilkii meeshuu ku jira waa la fahmaa laakiin dhawaaq male qum qaafkaas iyo miimkaasa lagu dhawaaqa waana ficilki oo weliba xaraf ka go-anya marka taqdiiruhu an anta marka lagu leeyahay waxa lagu soo dhaweynaa waxa lagu leeyahay sidaanu la mid yahay xagga macnaha ee asagii maan asagoo lafdi lagu dhawaaqo male mid ka asuran lafdi lagu dhawaaqo maba leba ha carabuma ma deji laakiin si macnahaan qofka loo fahamsiyo waxa lagu leeyahay sidaanoo kale u noqona haddii lasoo haddii lasoo qadaro sidaanu noqona asagii maaha ee tusaale wey lagugu fahamsiina waxa meesha ku jira ee asaga carabo uma dejin wax lagu dhawaaqo dhawaaq male damiir mustatira carabo uma dejin wax lagu dhawaaqo loogumaba talgin lagu dhawaaqo halkaas inuu ku qarsoon yaha la rabo qom algu leey amase adribu ad leeda adribu anaa garaaca faacilkii marka waa ku dhex jiraa ficilkaas carabta uguma talagelin in lafdi lagu dhawaaqo marka markaan leenaha faacil damiir mustatiru juba taqdiru ana waa tusaale oo adiga wax lagugu fahamsiinayo taqriib waa la soo dhaweyna fahamsiinta waxay tahay haddii uu lahaa lahaa dhawaaq sidaanoo kale u noqo lahaa wey ee asagii ma wayanqasimu wa waa qaybsamaa ilaa mustatirin mid asturan oo fii camilin ku asturan wa baarisin mid muuqda falmustatiru mid ka asturan maal damiir weeye laysa lahu aysan u sugnaan suuratu muuqaal fi lafdi xagga dhawaaqa wa huwa damiirka mustatirka laba u qaybsamaa mid wujuub asturan iyo mid jawaas asturan mid wujuub asturan waa toban midka jawaaskana waa sideed wa huwa damiirka mustatirka imaa mustatirun inuu yahay mid asturan wujuuban istitaaran waajiban weeye mid waajibnimo u asturan inuu yahay imaa mustatirun mid asturan inuu yahay wujuuban ay waajiban wadaalika mihaalkii midka waajibnimada u asturan kalmustatiri waa midka ku asturan oo kale fii ficli amri lwaaxidi hal mid amarkiisaoo kaleeto waaxid almudakari la lebeeye hal mid markaad amraydo maxaa leedaha qum idrib iqra uktub faacilkiisa ma la muujin karaa maya ma la muujin karo maxaa loola jeedaa waxaa muhiima inaad fahamto wujuub uu asturan yahay maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa caamilka oo damiirka mustatirkaa wujuubka lagu leeyahay rafcista caamilkaas isim daahirana faacil uma qaato damiir baarisana faacil uma qaato hadda fiiri haddaan ku idhahdo qaama zaydun qaama waxay faacil u qaadatay ism daahira qaama zaydun haddaan ku idhahdo qumtu anaa istaagay qumtu maxaa qaamo ay faacil u qaadatay damiir baarisa waa ta'daas muuqata ficilka ama caamilka lagu yidhahdo faacilkiisi waajib uu asturan yahay caamilkaas caamil kastoo lagu yidhahdo faacilkiisi waajib uu asturan yahay macnaheedu waxay tahay caamilkaas isim daahira ma qaato oo kuma camal falo oo faacil ama naa faacil uma qaato damiir baarisana uma qaato waa saas haddiiba caamilkaas uu qaato isim daahira oo uu ku camal falo uu u qaato faacilnimo ama naa faacilnimo ama damiir baarisa uu qaato ma la dhihi karo waajib waa sunay ila inta iska daay midka musafirka ah isim daahira la dhiga boos ama se inta la iska daaya damiir baarisa la dhiga laakiin caamilkan macnaheedu wax kale maa markaad maqlayda waa waajib wax kale maa macnaheedu waxay tahay caamilkaanu isim daahira uma qaato waxa weeyaan faacil ama naab faacil oo kale maalan ah, oo booskan hadda damiirku ku asuran yahay isim daahir uma degi karo maxaa yal caamilkan ba qaadama damiir baarisana ma qaato labada midna uma qaato wey faacil iyo naab faacil fiiri marka fiiri sharaxa fiiriya marka sharaxa wujuubanta fiiri meeshuu ka qabtay maxaa loola jeedaa waajibu waa suran yahi markuu ku yidhi wahuwa damiirkii mustatirkaa ah, imaa mustatirun mid ku asturan inuu yahay fii xaamilihi wujuuban waajibnimo ugu asturan wahuwa midka waajibnimada u asturan alladii waa midka laa yumkinu suurtagalka aysan ahayn an yaxulla daahiru ism daahira inuu dego wala damiiru lbaaris ama damiir muuqdaa uu dego maxallow booskiisa midkaan waajib uga sugan lagu leeyahay waa midka booskiisa uusan degi karin isim daahir waa midka uusan booskiisa degi karin damiir baarisa muxuu degi waayey isim daahir iyo damiir baarisa liqowni caamilihi caamilkiisa ahaanshada uu ahaaday darteed uusan u degayn laa yarfacu midaan rafcisan ilaa damiir musatira caamilkiisa wuxuu yahay maba rafcisaba damiir mustatira waaan ahayn ah, ama waa faacil ama naafacil waa laga hadlay marka caamilkaanu faacil iyo naafaacil maba u qaataba damiir mustatira waaan ahayn ism daahirana uma qaato damiir baarisan uma qaato marka ma la fahmay damiirkaanu waa waajib waa suraya ma la fahmay khalaas intaasa tiradiyaa naga dhiman marka tobanka in lagu dhiibo tobanka in lagu dhiibaa ka dhiman marka khalaas adaad fahamta waay wadalika mihaalkii ka taquumu oo kale wey iyo wa tadribu macnaha waxaad soo qaadataa ficil mudaarica maya ah, maya maya wadalika mihaalkii ka idrib iyo waqum oo kale weeye dhe ah, idrib waa maxay waa ficil lagu amrayo waahid mudaker ah, mufrad oo mudaker amar lagu amrayo wey qum istaag idrib garaac marka amarka oo lagu amrayo waaxid mudakara faacil uma qaato isim daahira mana u qaato damiir baaris damiirkiis waa mustatir bis ah, faacilkiis waa mustatir qum ma dhii kartid qum zaydu waa carabi maahna lagu leey maba jiro qum anta haddaad tira carabi maahna lagu leey faacil uma qaato ism daahira damiir muuqdana uma qaato aacil muxuu uqaataa oo keliya damiir asturan waxaa la mid ah marka waxaa tiraahda waxaan rabnaa tirada in tartiib mid walba meeshay kitaabka uga taal adartaa tobankaba kitaabkaa dhiga tobankaba kitaabkaa dhiga hadda waaxid mudakara amarka lagu amro ficlu amarka oo mufrad mudakara la amra oo waaxida o waxaa la mid ah ismu ficil amar aad leedahay ismu ficil amara la mid halkaasuu ka qabtaa kitaabka idrib qum markuu ku yidhi maxau ku xijiyey sharax wakadaa waxaa la mida ah, addamiiru lmustatiru damiirka ku asturan fi ismi ficlihi amarka isimkiisa ismu ficilkiisa mudlaqan ka sah aamus ya zayd wasahin aamusa ya zaydaan wasah aamusa ya rijaalu dhammaan mid kasta damiira ku asturan sah sah sah aamus niyo sax labadiinu aamusa sax raggiinaan badan aamusa isaga damiir la xariirsama waa ismu ficil ficil ma ninkii waxaa leedahay sah labadii nin sah raggii badnaa sah wixii o dhan ba sah marka hadda meeqaad haydaa waajib waa suran labaad haydaa ficlu amar oo mufrad mudo kale la amra iyo ismu ficil amar labadaasaad haydaa mudaarica meeqa xarafaa lagu bilaaban jiray afar xarfu anayt haddii ya lagu bilowdo ma noqdo waajib xagga dhig saddexdii kale saddexaa ka soo bixi ah. saddexdii kalea saddex kaaga soo bixi wuxuu kugu bilaaba fiiri wa fi lmudaarici waa mudaaricioo kale mudaarici almabduu'i lagu bilowday bitaain khitaabil waaxid mid keligiisa khitaabkiisa ta'diisa waaxid almudakeri oo hal nin oo lala hadla marka uu yahay faacilku taa lagu bilaabi jiray tadribu ala dhihi jiray soo maa ah. faacilkuna waajib waa suran ma banaana inaad banaanka keento tadribu adaa garaaca taktubu adaa qore taqra'u adaa akrina ma banaana in la muujiyo waa waajib ku darso saddex ma hayda wadaalika miaalkii ka taquum adaa istaaga wa tadribu adaa garaaca wa fi lmudaarici mudaaricii almabduucu lagu bilowday bilhamsati mudaaric hamse lagu bilowday faacilku markaas muxuu ahaa m waxa weeyaan mufrad mutakalim bis ama muanas ha noqda ama mudakar ha noqoto gabadha maxay leedahay aquumu anaa istaaga adribu anaa garaaca ninkuna muxuu leeyahay aquumu anaa istaaga adribu anaa garaaca marka waxaa tiraa mutakalimu waaxid hal qofuu hadlay haddii ficilka mudaaric uu yahay faacilkiisa waajib waa suray waajib waa surayana waa faad isim daahirana faacil uma qaato damiir baarisana uma qaato meeqaad haydaa afaraad haydaa naxw ka aquumu anaa istaaga waadribu anaa garaaca haye mudaaric nuun lagu bilowday mudaaric nuun lagu bilowday muxuu tusi jiray lilmutakalimi wa maca kayru aw ilmucadimi nafsa aw amase binuuni lagu bilowday ka naqumu waa istaagayna waa natrib waa garaacayna ficil mudaaric nuun lagu bilowda faacilkiisu ma noqdo ism daahira damiir baarisana ma noqdo waajibu marka waa suray meeqaan haysanaa shanaad haysataa meeqaa kaa dhiman shanaa kaa dhiman fiiri hoos fiiri ka naqumu wa natribu ma ujeeda meeshuu ka qabtay wa milu mudaarici mudaaric waxaa la mid ah mudaarici almabduu'i lagu bilowday bimaa kii taqadama hormaray ismu ficli ismu ficil mudaarica lamid ah, mulaqan ha kala qaadin kawahu waan arrintaas waan ka xanuunsanaa wey awahu waa ismu ficil mudaaric asagaa kuu fasir macneeda bimacnaa atawaja' waan ka xanuunsanaa arrintaas waan la xanuunsana o natawaja' waan la xanuunsanayna haye meeqaad haydaa li ma haydaa ajrumiyaad ku qaaratay afcaal istina ku darso afcaal istina ma la yaqaan khala cadaa xaasha laysa laa yakunu ku dar shantaasaa laydha afcaal istina khala cadaa xaasha laysa laa yakunu weligood faacilkoodu waajib waa sunayn layse iyo laa yakunu ayaga faacilna ma yidhaha isma la yidhaha marfuucooda waajibu waa sunayn ayagana waa lami waa kan kuugu daray fiir wuxuu ku yidhi wa ficlu listinaa'i afcaal istira ula jeeda kaqaamu way istaageen khalaa bacdiga istaagay xaal uu ka maran yahay zaydan walaysa xaal uusan ahayn bacdiga istaagay zaydan walxaal laa yakuunu uusan ahayn bacdiga istaagay zaydan ku darso afcaal istinaa meeqa toddoba ma tahay wa ficlu tacajub ficlu taajub ku dar ficlu taajub ku dar ficlu taajub naw maa shay weyn ayaa axsana wanaag badiyey zaydan maa shay weyn maadaasaa layla tacjibiya maa shay weyn ayaa axsana wanaag badiyey zaydan waay marka axsana faacilkeeda ma banaano in lasoo muujiyo damiir baarisana ma noqdo ism daahirana ma noqdo waa damiir musatiroo maada u laabanayo haye meeqaan haynaa sideed ma haynaa masderka ficilkiisa ka bedelka masderka ficilkiisa ka bedelka wاlmasderu masderka masderka alwaaqicu dhacay bedelan xaalu bedel ka yahay min ficlihi ka suqyan laka ilaahay ha ku waraabiyo suqyan laka alla ha ku waraabiyo saqaaka lahu suqyan waraab saqaaka lahudi waa la xadfay suqyan laka ey saqaaka laahu fadarba riqaabi fiiri qur-aanka fadarba riqaabi fadribuu garaaca alriqaaba qooraha saas waa gaalada markaad la dagaalamaydan qoorta ku dhufta meesha madaxa iyo surku iska hayaan halkaas seefta uga dhifto gawraca ah, madaxa jara haddaad meelaha dhexda uga dhifato waa dhaawac maa ku dila ah, fa darba riqaabi marka darbadaas waa masder ficilkeeda naaibkaa adribu ay bedel ka tahay suqiyan iyay bedel ka tahay saqaaka lab masder ficilkiisii bedel ka ah faacilkiisa masderku masderku asmaada camal fashuu ka yihin waa noo soo socda waxaa jirta asmaa sida ficilka u camal fasho oo faacil qaadata oo mafcuul qaadata aa jirta masderkaa ka mid a faacilkiisa mar had xaaladda uu marka ficilka bedel ka yahay waa halkaas marka uu waajibka u soonay ee mar walba ma masderku xaaladda uu ficilkiisii naaibka ka yahay uu bedelka ka yahay meeqaan haynaa saddex sadar ka gadaal wa adaafa bacdum fiiri saddex sadar ka gadaal wa adaafa bacdum ila lmustatir wujuuban faacilu ismi tafdiil ma aragtaa ismu tafdiilka faacilkiisa ayay ku dareen culummada gabal ilaa fii masalati lkuxli isagaa hal maraa laga reeba culumada sababta loo leeyay culummada gabola ku dareen mar uu qaata isim daahir hal maraa la arka hal masalo kitaabka inoogu imaan doontaa masalatu lkuxli masalada indhakuusha markaas halkaasuu ku keeni doonaa marka meeqaad haydaa tobanaad haydaa ha tobanaad haydaa ficlu amrin oo mufrad mudakara la amraa o ismu ficlu amrin waxaad ku dartaa ficil mudaarico ta lagu bilowdo mufrad mudo kale lagula khidaaba ficil mudaarica hamse lagu bilowday ficil mudaarico nuun lagu bilowday waxaad ku dartaa ismu ficil mudaaric ficlu afcaal istinaa ku dar ficlu tacajub ku dar masel ficilkiisa ka bedela ismu tafdiil mahaydaa wa satru marfuucin biamrin xutima wa duuna yaa mudaaricin wasmayhima wa afcaal istinaai watacajubi wa afcala tafdiili darban tusibi toban oo intaasaa lagu dabdiyaa waxaa la idhaha wasatru marfuucik marfuuc in la asturo wasatru marfuucik biamrin lagu rafciyey xutima waajibaa laga dhigay waa waajib wasatru marfuucin biamrin xutima marka hadda amarkii raydha bis wasatru marfuucin biamrin xutima waa la waajib yaalo weeye asulkaasi waduuna yaa mudaaric mudaaric afar sooma ahayn xuruufta lagu bilowdaa ya-da karee meeqaa kuu soo baxday sadex kii taa lagu bilowday oo mufrad mudaka lagula qidaabayo kii hamse lagu bilowday kii nuun waduuna yaa mudaaric waa saddexa ka timid halkaas ah, wa satru marfuucin biamrin xutima waduuna yaa mudaarici wasmayhima ismu ficil amar iyo ismu ficil mudaaric wasmayhima ismu ficil amar iyo ismu ficil mudaaric ah, ku dar lix soo maa wa satru marfuucin biamrin xutima waduna ya mudaaricin wasmayhima waafcaal istinaai watacajubi waafcaal istinaai watacajubi labadaas ku dar sow sideed maaha وأفعل التفضيل waa اسم تفضيل أفعل التفضيل hadaad مقشho أفعل التفضيل markaad مقشho waa اسم تفضيل وأفعل التفضيل ضربا تصبي ضربنا waa mسderkii فicilka نaaئبka ka ah tobankii waa haysata وسطر مرفوع بأمر حتما ودون يا مضارع واسميهما وأفعال الاستثناء والتعجب وأفعل التفضيل ضربا تصبي laba bayd شheekayna sheekh saaq un baan ka qoran kitaabay ku qoranta maanaa ma ujeeda marka sheekh saam macalin xasan aan ka qoratay ka qortay sheikaygii kitaabka iyo akriyay marka tobankii tobankaa lagu dabdiya wixii aad xifdido marka korikaad ka hayna ha kaa lumi maayaan ha xarig yaroo layskula xidho wey xariga tobankii laisku kaaxia tobankii waa lagu sharxay mogta haddana xariga laisku kaaxia korkaad ka qabane markaasa hadha markii lagu yihah tir waaa leedaa wasatun marfuucin biamrin xutima wa duuna yaa mudaaricin wasmayhima waafcal istinaai watacjub waafcal tafdiili darban tusibi halkaas maxaan uga gudubnay damiirka mustatirkaa oo waajib u asturan toobaan u ah waana ka gudub waimaa mustatirun mid asturan inuu yahay matnigiiyaan galna waimaa mustatirun mid asturan inuu yahay jawaasan u asturan waa sideed isaguna balaan aragna intuu sheego wadaalika miaalka kii jawaaska u asturnaa kalmuqadari kan lagu qadaroo kale wey fii naxwi zaydun yaquum wahindun taquum macnaha zaydun yaquum waa maxe ficilka mudaaric ye-da lagu bilowday marka faacilku yahay mufrad mudakar oo qaa'id ficilka mudaaric ye-da lagu bilowday haddii faacilku yahay mufrad mudakar oo qaa'id jawaas wey waxaa leedahay zaydu ninkii zayd ahaa yaquumu waa istaagaa huwa zayd haddaanad ism daahira ku bedeli fiiri inuu jawaas yahay maxaad dhigi kartaa yaquumu zaydun ah, iska daydo damiirka mustatirka ism daahiraad booska dhiga karta zaydun yaquumu zaydun yaquumu akuuhu aad dhigi karta ism daahiraad booska dhigi karta ta labaadna ficilka mudaarica faacilkiisu hadduu yahay mufrada muanasa qaaiba mufrada muanasa qaaiba tacday soo gela sideedii taba lagu bilaabi jiro ka mid ah mufrada muanasa qaaiba maxay leedahay hindun taquumu ah. hindun taquumu hiya jawaas waay inay jawaasta waxaa kutusa isi daahira booska la dhihi kara waxay leedahay hindun taquumu ummuha hooyadeeda istaagi ummada facal ka dhigay khalaas labadaasuu ku miaali isagu labadaasuu ku miaaliyey eh, waxaad ku dartaa jawaasan meeshuu ka yidhi horta bal fiiri wadalika fi ma cadaa maa taqadama kalficil maadi ficil maadiyo kale ku dar ficil maadiya ku dar ficil maadiya ku dar ficilka maadiga marka laga reebo maxaad ka reebe waxaad ka reebe kow afcaal istinaa labo ficlu taajub ka reeb labadaas ficlu taajub iyo afcaal istinaa labadaas ka reeb labadaas marka aad ka reebto ficil kasta oo maadiya faacilkiisu jawaas u asulayn waxaa leedaha zaydun qaama zaydun qaama huwa zaydku ism daahir booska waa dhigan karta maxaa leedaha zaydun qaama abuuhu iri ism daahir meesha iska dhigan karta marka ku darso eh, ficil maadi marka laga reeba afcaal istinaa iyo ficlu tacajub meeqaad haysataa imsa hayda saddex sax ma ujeedaa ma ila socotaa sharc kalficli maadi kayra ma mara wkalmuqadari fi duruufi waxaad ku dartaa daraf iyo jaarmajruur faacilka ku asuran darafka iyo jaarmajruurku maray qaataan faacil oy camal falan darafka iyo jaarmajruurku faacilay mar qaataan waa camal falan ku dar hal mid iskaga dhig darafka iyo jaarmajruurka darafaa laisku yihaa duruufaa laisku yihaa hal mid ka dhig meeqaad haydaa afar ma haydaa wa sifaati sifaada faacil mafcuucood sifaada waxaa soo gela xataa ismu tafdiil uu ku yidhi isaga waa la isku haystaa ismu tafdiil ka tirsan mayno ee waxaan leenahay ismu faacil ko ismu faacil ko ismu mafcuul labo صiفo mushabahaad saddexdaas faacilkood ismu faacil ismu mafcuul oo naay faacil qaata صifo mushabahaad saddexdaas faacilkooda noogu dul toddoba waxaa naga maqan ismu ficil maadi ficil maadi markaad tirin waxaad raba inaan idhao ismu ficil maadi noogu dul hayhaata aad leedahay hayhaata hayhaata waa fogaaday wey bimacnaa bacudda wey marka sideed mayda sideedi waa sidaan fiiri marka ficil mudaaric oo faacilku yahay mufrad mudakar oo haa'iba ficil mudaaric oo faacilku yahay mufrada muhanasa o haa'iba ficil maadi dhammaantiis marka laga reebo afcaal sirna iyo ficlu taajub ismu ficil maadi ku ismu maadi meeqa wey darafka ku dar an maya ism faacil ku dar ism mafcuul ku dar sife mushabaha ku dar sideed ma haydaa sideedaas wey haddaad daraf iyo jamiisu kala taridana sagaalu kuu noqon intaasna waa jawaab waa la fahmay waa ka gudbayna haddii la fahmo baan la fahmin waa ku celayna ma la fahmi waayo adiga ma fahmi miya xaad kaa qasanaan ku soo celiye halkaan ku celiye jawaaska dhegaysta ficil mudaaric oo faacilku yahay mufrad mudakar oo qaa'iba ah. zaydun yaquumu waa jawaas ficil mudaaric oo faacilku yahay mufrada mucanafa qaa'iba ah. hindun taquum ficil maadi oo dhan marka laga reeba afcaal istitna iyo ficlu tacajub sida zaydun qaama huwa ismu ficil maadi sida hayhaata oo kale daraf iyo jaarmajruur hal xabaan ka tirinay shan isim faacil lix ism mafcuul toddobo sifa mushabaha sideed war ma fahm haya aan ka socono marka waaya walaa yakunu ma noqdo almustatiru damiirka asturan ilaa damiir rafcin mahane damiir asturan haddaad maqasho fii maxali nasbin ma noqdo fii maxali jarinna ma noqdo fii maxali rafcin waay waa faacil ma nahay faacil wax kale ma noqdo damiir asturan damiir asturan wax kale ma noqon karo ama waa fii maxali rafcin horta kulligiis ama waa faacil ama waa naib faacil damiirka asturan marka dhammaan damiirka asturano fii maxali rafcin wey maxaa yeel ama waa faacil ama waa naib faacil wax kale maba noqdaba fiiri walaa yakuunu ma noqdo almustatiru damiirka asturano ilaa damiira rafcin maahane wax kale ma noqdo imaa faacilan waa kana fiiri isagaaba kuu sheegaaba imaa aacilan imaa an yakuuna inuu ahaado faacilan o naaiba aacil inuu noqdo halkaas waxaan uga gudubnay waa maxay damiir mustatira naga gud wlbaarisu damiir baaris waxaa la yidhaha waa mid lafdi lagu dhawaaqale oo carabtu u samayday wlbaarisu damiirka baariskaaho muuqdaa maa damiir weeye lahu suurat muuqaal ugu sugnaaday fi lafdi xagga dhawaaqa wayanqasimu waana qaybsama asagu damiirka baariska ilaa mutasilin haddaad maqasho mutasil mid la xidhiira bicaamilihi dhow wax kale damiir lama xidhiirsado lianna damiira laa yatasilu ilaa bicaamilih waa qaacida ogow lianna damiira laa yatasilu ilaa bicaamilih damiir lama xidhiirsado waxaan caamilkiisa ahayn marka maxaa leedaa wayanqasim wuxuu qaybsamaa ilaa mutasilin bicaamilih wa munfasilin can caamilih haddii la yidhi waa socmayn wuxuu ka socmay waa caamilkiisa wax kale maa marka damiirka baariska muxuu uqaybsamaa muttaصilu bcaamilihi wa munfasilu can caamilihi labada wey haye falmuttasilu lixdan iyo ko damiiraan rabnaa inaan hadda isla mar daqiiqada gudahood sheego maskaxdaada waa inay u diyaarsantahay lixdan iyo ko inay qaado soo ma jeedid hadda tiradu yay kula weynaan waxaa tiqin wey wax cusub ma waa wax fudud laakiin maskax diyaarsan lela rabaa waayo falmutasilu damiirka mutasilkaa oo caamilkiisa la xidhiidha huwa ladii waa midka laa yuftataxu aan lagu furfure karin bihi ladiiga annudqu dhawaaqa hadalka laguma bilaaban karo laasim caamilkiiaba ka horeeyaba caamilkiisiaba ka horeeya marka hadalka isaga laguma bilaaban karo damiirka mutasilkaa waxaa ka horeeya caamilkiisa waxaa tiha huwa ladii waa midka laa yuftataxu bihi nudqu hadalkaan lagu furfure karin walaa yaacu aana dhicin bada ilaa i khtiyaari dhehe bada ilaa iaa ilaa fi daruurati shicri ku yii daruuratu shicri waa dhici karta laakiin fi lkhtiyaari ilaa istinaiya kama daba maro walaa yaacu mana dhaco bada ilaa waxaa tiraa fi lkhtiyaari xaalatu daruura waa logoliya daruuratu shicri laakiin fi lkhtiyaari lama ogolo tusaale fiiri kataai qumtu qumtu anaa istaagay taadaa sadarka ma lagu bilaabo karaa wa la karaba maaha wax la karaba maaha hadaas hadal kuma bilaabo karo bacda ilaana ma dhici karta ka warran ma dhihi kartaa qaama ilaa ilaa ta qaama ilaa tu wax jira ma qaama ilaa tu carabi weligii miyaad maqasheen qaama ilaa tu wax jira ma marka wax jira ma marka hadalna laguma bilaabo karo bacda ilaana ma dhaco waa kaafti akramaka oo kale wey akramaka kaafta ku jirto oo kale wey akramaka ir kaafta sanadka lagu bilaabo karaa ka akrama xarfi ma hay bacda ilaa ma dhici karta ma dhihi karaa akrama ilaa ka wax la xarabi ma wax la fahmahay ma ibr wax jira ma marka saasaa lagu yaqaan midka mutasilkaa mutasil xagga naga dhig munfasil marka yuu ka socmay horta munfasil caamilkiisuu ka socmay walmunfasilu damiirka soocmay huwa damiir munfasira maa damiir weeye yuftataxu bihi lagu bilowdo annudqu hadalka waa mid hadalka isaga lagu furfurto wlmunfasilu huwa munfasilku maa damiir weeye yuftataxu bihi lagu furfurto annudqu wayaقacu dhacana bacda ilaa naxwu ana ah, naquul waxaan leenaha ana muminu in sha allah ah, ah, ma aha inaan ka shakisanay iimaankeyga ee inaan ku sugnaanayo ku dhimaa in kale aan war ka hel soo ma jeedo ana muminu in sha allah saasay dhihi jireen slki ana muminu insha allah mubtadacadu waay dhihi jireen waa shakisantiin xaal insha allah ugu darayda war maya inaan ku dhimaayo in kale aanan ogeyn wa ee aniga hadda waa hubaa inaan ilaahay rumaysana shaki igama jir inaan qur-aanka rumaysana inaan nabiga rumaysana sala la ala shaki igama jir ana muminun insha allah masle caqiidaba looga hadlo marka fiiri ana waa maxay raafid waa mubtade muminunna waa khabar hadda sow ana soo hadalkii laguma bilaabo waa kaasa bacda ilaana waa dhici karta waxa dhahdaa maa qaama ma istaagin ilaa aan aniga keliya istaagin waa faacil markaas waa qaama faacilkeeda maa qaama ma istaagin ilaa ana nabad wayanqasimu waa qaybsamaa almuttasilu mutasilkii ilaa marfuucin wa mansuubin wa majhuulin hadde mansuub waxa la haha lafdiga mucrabka marfuuc waxa la haha lafdiga mucrabka majruur waxa la haha lafdiga mucrabka marka waxaa loola jeedaa ilaa marfuucin maxala maxalka damiir laga rafciyo wa mansuubin maxallan sharxa kugu dhiga fiiri wa majruurin maxallan fiiri ee damiir ma noqdo marfuuc ilaa marfuuc waxaa loo adeegsadaa lafdiga mucrabka ee maxaa loola jeedaa marfuucun maxal mansuub maxallan majruur maxallan saasaa loola jeeda damiir maxalka laga rafciyo mid maxalka laga nasbiyo iyo mid maxalka laga jero saddexdaas u qaybsama waa midka mutasilkaah ogow midka mutasilka marka fiiri mid walbana waa labiyo toban marka saddex iyo laba tobnaad isku dar soodhabiyo li xaardadan shakayn ah, dad maskaxdooda caafimaad qabtoo miyiga ka yimid iyo dadka iskoolleyda labadu waa sheegaan mid u dhexeeya magaalada ku dhex lumay lakin ma sheegayo maskax aana soo cabtayna ma qabo caafimaad qabto waxna ma baran kaas waxba ma keenayo laakiin dadkii miyiga maarata maskax oo nadiifahay wata horay ka sheegaan waa fahmay kuwii xisaab bartayna hadde waa aqoon yahay soo ma jeedo marka soddon iyo lix uu noqona kii mutasilkaa soo ma soddon iyo lixuu noqona saddex labiyo toban waa marfuuculmaxad labiyo toban mansuubulmaxad labiyo toban majruurulmaxad soddon iyo lixan haysana hanaga sii day wayanqasimu waa qaybsamaa almutasilu midka caamilka la xiriira ilaa marfuucin maxalan wa mansuubin mid laga nasbiyey maxalan wa majruurin mid laga jira maal falmarfuucu waa lagu miaalina falmarfuucu kii laga rafciyey maxala naxwu darabtu anaa garaacay marka labiyo tobanka de ajrumiyad kusoo qaadateen labiyo tobanka labo waa waa mutakalim anna anna ah, laba mutakalima han mukhaaab han qayb waa labiyo tobanka darabtu anaa garaacay wa darabnaa anagaa garaacnay darabtu waa lilmutakalimi waxda ama mudakaraad ama muanaaad waa hal qof oo hadlaya darabnaana lilmutakalimi wa maca qayru hadlayo lala joogo koox u hadlaya ama se qof asagoo isweydisiina koox iska dhigay labadaas wey wadarabta ta waa kor dhige wadarabta ad leeda midda kooaad tada waa fadxine mufrad mudakaro muqaadar wey darabta niyahu adaa garaacay wa darabti gabadhihi adaa garaacay waa kasrine wa darabtumaa labadiinaana garaacdeen laba raga laba dumara inta wa isku mid wa darabtum raggiinaa badana garaacdeen wa darabtuna dumarkiina badana garaacdeen marka laba mutakalima waa darabtu iyo darabna shantaana waa shartu muqaddima shantii qaybkeed waa kana wa daraba huwa ninkii maqnaaya garaacay wa darabat hiya gabadhi e, maqneedaa garaacday may fiiriya sad wuxuu u dhigay mudaker iyo muanaf u kala soocay fiiri wuxuu yihi wa daraba huwa ninkii maqnaaya garaacay sidaan hal xaboo dheeraada na soo gela markaa saddex iyo toban uga dhig mudakerkii iyo muanafkii u kala saaray fiiri wuxuu yidhi wa daraba huwa ninkii maqnaayaa garaacay wa daraba labadii ninoo maqnaayaana garaaceen wa darabu raggii badnaayoo maqnaaya garaacay wa darabat hiya gabadhii maqneeda garaacday wa darabata fiiri labadii gabdheedoo maqnaayeena garaacay awl waxa la rabay in la laisku qabto laba dumarahoo maqan iyo laba ragoo maqan waa kala duwan wa darabna dumarkii badnaayo maqnaayeena garaacay marka halkaas waxay noqonaydaa saddexi tiro laakiin annaga qaabkaan u tirayna waxa weeye labada maqanaan isku qabanayna mudakari muana isku mid labiyo toban si ay noogu noqdo walmansuubu kii laga nasbiyey maxalka naxwo akramani anuu ikaraameeyey waa lilmutakalimi waxda wa akramana anaguna karaameey lilmutakalimi macahu kayruhu aw ilmucadimi nafsa wa akramaka niyahu aduu ku karaameey lilmukhaababi waxda almudakar wa akramaki gabadhii aduu karaamey lilmukhaadabati akramakumaa labadiinaan idin karaameeyey akramakum raggiinaan badanuu karaameeyey akramakunna dumarkiinaanu karaameeyey akramow halkii ninoo maqnaayuu karaameeyey akramahaa halkii gabadhahu maqneeduu karaameeyey akramahumaa labadii maqnaayeen raggii dumar isku dar sooma jeedi ayuu karaameeyey akramahum raggii badnaayoo maqnaayuu karaameeyey akramahuna dumarkii badnaayoo maqnaayuu karaameeyey labiyo tobanna waa kuwa safi maal masbi wuxuu ku yidhi labiyo tobanka oo majruuru maxalkaa labiyo tobanka mansuuru keliya waxay ku kala duwan yihiin caamilka kuwan waxaan gelina caamil naصbiya ficlaan gelin kuwaana xarab jaar geli caamil jara geli wuxuu ku yidhi wlmajruuru kii la jaray kalmansuubiyu lamidi kala nasbiyu lamidi ah, waa isku dhawaaq waa isku dhawaaq waa isku dhawaaq keliya caamilka lagu kala sooca caamilka lagu kala garana wlmajruuru labiyo tobanka la jaray kalmansuubi kala nasbiyu lamidi ilaa anahu majruurka damiirka ah idaa dakala markuu galo calayh korkiisa caamil ljari tamayasa waa socnaa bihi caamilkaasu ku soocna caamilkaasaad ku garanay inuu fii maxal jariya ilaa laakiin annahu damiirka majruurka damiirka majruurkaah mutasilkaa idaa dakala markuu galo calayhi damiirka majruurka caamil ljar tamayasa waa socnaa majruurku bihi caamilku ku socnaa naxw mara bi anuu isoo maray yadaa saliid mutakalim waxda mara binaa anaguna soo maray lilmutakalimi almucadimi nafsu aw macahu kayra haye ilaa akiri wad marka mara bika mara biki mara bikuma mara bikum mara bikuma haye aybkiina mara bihi mara bihaa mara bihima mara bihim mara bihim nabad khalaas marka miisaaladii soddon iyo lixdii ma qaada haye soo jeeso marka wayanqasimu almunfasil kii caamilkiisa ka socmay wuxuu u qaybsamaa ilaa marfuucin maxala wa mansuubin maxal mid maxalka ka rafcisan iyo midka kuma jiro majruur maxal maxaa yeelay damiir haddii caamilka laga fasliyo wax jari ka lama arko ilaa mogta damiirka jiran ama xarafkii jaana ku jira ama mudaafkiya ku jira ilaa labadaasa wax jaraan ah, marka ma jiro damiir munfasil ah oo majruur maxal ma jiro markaa fiiri muntasilkii wuxuu noqonaa marfuuculmaxa labiyo tobana iyo mansuubulmaxa labiyo tobana isku dar labiyo toban labiyo toban afar iyo labaatan waxaad ku dartaa soddon iyo lix lixdan yaa ulmutakalim ku dar lixdan iyo kowdii waa haysataa adaa lagu weydiinaa hada kadib adaa ka shiida wixii maanta ka dambeey wuxuu ku yidhi falmarfuucu kii la rafciyey maxalan xagga maxalka inataa cashara kelima waa labiyo toban kelimo wahiya labiyo tobankii ana waa lilmutakalim waxda wa naxnu waa lilmutakalimi wamaxu ayruhu aw ilmucadami nafsa wa anta adiga waa lilmukhaadabi waxda wa anti lilmukhaadabati wa antuma lilmukhaadabayni wa antum lilmukhaadabiina wa antuna lilmukhaadabaat wa huwa lilghaa'ibi wa hiya lilghaa'ibati wa humaa lilghaa'ibayni aw ilghaa'ibatayn wa hum lilghaa'ibiina wa hunana lilghaa'ibaat labiyo toban soo maaha fakulu waaxidin mid kastoo min haadii damaa'iri ka mid a idaa waqaca hadduu dhaco fi ibtidaai kalaami hadalka bilowgiisa markuu dhaco fa huwa mubtada wey laba-iyo tobankaas mid kastaaba markuu hadal bilowgiisa dhaco waa mubtad haddaad aragto bacda ilaa isagoo yeelana waa faacil ama waa faacil warku soo ma cad laba-iyo tobankaas fi ibtidaai kalaami markaad ku aragto maxay leedahay mubtada bacda ilaa haddaad ku aragtana faacil ama naabi faacil nabad naw fircoona wuxuu yidhi ana rabbukum anaa rabbigiini rabbiga alla saraynta badna fircoon yidhi wey ah. fircoonaa yidhi ana rabbukum ana waa mubtada rabbuna khabarka ah, khalaas wanaxnu alwaariuuna wanaxnu annaga ilaa wuxuu yidhi alwaariuuna kuwa dhexlayaan dhammaan makhluuqu waa dhimanaya waxa koonka yaalloo dhan waxaa lagu halgamaya dahab la isku haysto dolar waa laga tega yaa u soo haraya allaha alxayu lbaaqi aladi laa yamuut alay ladii laa yamuut waa naxnu anagu alwaariuuna kuwa dhexlayaan wa anta adiga ilaah mawlaanaa sayidkeeniyaata marka naxnu waa mubtader alwaariuuna waa khabar anta waa mubtader mawlaa waa khabarkii waa lagu qadara rafcadi damiirk waxa weya damadi naana waa mudaaf ilay wa huwa ilaah waa mubtader qadiruna khabarkiya wa huwa ilaah qadirun calaa kuli shayin kanujulkana gadaal u tacaluji gadaal u tacalluj qadirka ku tacaluji waxaa tidha wahuwa alle qadiirun waa mid awooda calaa kulli shayin shay dhammaantiis shay dhammaantiisu awooda tacaluja dheji ha lagu fahmo inaad wax soo labayday wahuwa allah qadiirun waa mid awooda calaa kulli shayinu awoodaa dheh gadaalu tacaluja yaan lagu marin digtoor jaamacadeed waayo walmansuubu haddee dagaadtirada macnaha laqbadaysan ilaalaynan ula jeedaahe maan aysan uqun kuwa waxaa jira badda Ah, kuwa waxaa jira mideeda kale isku darsaday xalaqaad iyo waxa weeye nadaamigi oo ayagu xalaqaadka ka hosareeya marka taasna ayaan loo fahmi akhyaara meesha ku jirteen waaya laakiin kuwii dugsiga sare inta ka baxay jaamacadda ka bilaabay kuwaas way ku ebirka oo aan ula jeedna baraarujayna waa kuwaas dugsiga jaamacadu ku xijiyey khalaas maba soo marin xalaqaad hmm. ibtidaai waa ajrumin loo bilaabo rabaa waayahay halkaasaan joojina waqtigaa dheer wallah subxana wa tacala alam sal la ala nabina